بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر الحرص على الشرف waxaan ku dhex jirnay kitaabkeennii ahaa damu lmaali waljaah ee ibn rajab alxambali uu iska lahaa waxaan aragnay laba qaybood ayuu musanifka noogu kala qaaday qaybta koowaad waxay ahayd alxirsu cala almaali wa anwaacu marka qaybtaasoo laba qaybood ah baanu ka soo baxnay hadda darsigeenna wuxuu qaybtii labaad oo ahayd alxirsu cala asharaf ayuu ka warramaya nusakda nuskhada idinka a haysataan cunwaankeeda waxaa waaya damu lxirsi cala aljaah damu lxirsi cala aljaah yacni waxa weeyaan aljaahu washarafu waa isku macno u wey madaxtinimo ku dadaaliddee lagu dadaalo ayuu dikrigeediiyo sheegitaankeeda halkan kaga warramaya waxaan arki doonnaa alxirsu cala aljaah laba qaybood ayaa loo qaybin doonaa isagana siduu musanifka noogu qaybin doonaa qeybta koowaad waxaa weeye waa طalabu الsharafi biاlwilaayati waالsulطaani wاlmaal yacni in lagu doono sharaftii ama jaahi lagu raadiyo yacni inaad jaah heshid ama sharaf hesho inaad ku doonto madaxtinimo raadin yacni waxaa la wilaaya oo meel ma mas-uul lagaaga dhigo ama sulطaan oo meeshii ninkii maaragtay maamulayay dowladdaas oo dhan aada noqoto ama inaad maal hesho arrintaas waa qeybta koobaad weeyaan wuxuu yidhi musanifka raximah اllahu wa ama xirsu اlmar'i calى الsharafi fahada ashaddu halaaka min alxirsi calى اlmaali wa ama xirsu اlmar'i qofka ku dadaalidiisa ou ku dadaalo cala sharafi yacni cala aljaahi wey jaah iyo sharaf madaxtinimo inuu helo oo ku dadaalaa xirsi iyo mamanaan ou la yimaado fa haadaa midkan ayaa wuxuu yahay ashaddu halaagan xagga halaaga midka yacni maaragtay ku darnaashaha badan muxuu ka halaag yani ka darnaasho badan yahay xagga halaaga min alxirsi cala almaal qaybtii hore aan soo marnay alxirsu cala almaal maalka uu qofku raadiyo oo ku mamanaado kan baa halaageedu ka darnaasho badan yahay oo sharaf la raadiyo oo jaah la raadiyo iyo taasa ka khatar badan maxaa yeele uu noo keeni doonaayo maalka oo qofka uu raadiyo iyo madaxtinimada inay madaxtinimadu khatar tahay waxaad ku garanaysaa madaxtinimada lafteeda waxaa lagu raadiyaa maalka maal lagu bixiyaa maalka laftiisaa la bixinaa marka yaa labadooda yaa yaa qiimo badan madaxtinimadaasa ah, maarata dadka usii weyn inay helaan maxaa yaele maalka laftiisaaba lagu doonaao madaxtinimo in lagu gaaro markaasuu yihi fa ina alaba sharafi اddunya adduunka sharaftiisa iyo madaxtinimadii doonisteeda la doono iyo wاrifcati fiiha ay fi dunya adduunka in lagu kor noqdo oo yani maaragtay nin sare qof sare aada noqoto waalriyaasati cala annaasi dadka in madax loo noqdo ra-iis loo noqdo waalculuwi fi lardi dhulka oo lagu saro maro ila bani aadamka wax kastoo jooga dhulkaa ma dhaafayo inuu ummaddii ka sarreeyo wixii ardada joogtay oo ka sarreeyo arrintaas adduun dalabkii madaxtinimadee dalabkeeda la raadiyo in maaragta qofka uu dadka ka saro maro ra'iis inuu noqdo arintaas wuxuu leeyahay adaru cala alcabdi min alab اlmaali adaru mid dhib badan wey oo dur badan weeyaan cala alcabdi addoonkii bay u dhib badan tahay aad u durtaa ay u dhibtaa maxay kaga dhibi min alab اlmaali maalka raadintiisii aan soo marna maalka isagoo xalaal lagu raadinayo khatarta uu leeyahay markaa waktigaada ku bixiso marka xaaraan ku doontana inuu ka sii xun yahaan soo marnay maalkaas oo wej xalaala inta lagu raadiyey awqaadaadii oo dhan istiqraaq uu ku sameeyo ama wej xaaraama aad ku raadiso cuquubo aad ku kasbato waxaa addoonka uga dhib badan in uu maaragtay madaxtinimo doono uu raadiyo taasaa kaga dhib badan weya adaru cala alcabdi min alabi اlmaal maal inuu doono tanaa kaga dhib badan oo qofka adoonka diinkiisa dhibaysa weeyaan wa dararuhu madaxtinimada oo la raadiyo dhibkeeduna dararkeeduna acdamu mid weyni badan wey wuxuu ka weyni badan yahay raadintii maalka la raadiyo ka weyni badan yahay dhibkeedu wazuhdu fiihi madaxtinimada ka saahidideedii ka tegisteedii laga tagana ascabu waa adag tahay yacni adduun fiihi fi dunya waa mid adag wey qofka markuu mansab yar helo wuxuu rabaa inuu sii socdo horuu sii socdo yacni maaragtay marna inuu ka tanaasulo diyaaru ma aha ka tegisteedu qof yidhaahdo waa ka tegey waxaan madaxtinimada ma rabo bannaanka uga tegayo aan xoog looga qaadin waxa weeyaan arrintaa waa sacba w aaday u adag tahay buui wazuqdu fiihi yacni talabu riyaasadii raadinteedii adduunka dhexdiisa la raadiyo ka tegisteeda laga tagana ascabu mid adeeg badan weeye aaday sacbi u tao adag tahay weeyaan fa ina almaala xoolaha oo aan horay uga soo hadalnay raadintoodii maalkaasi ayaaba yubdalu la dhiibaa oo la bixiyaa fii talabi alriyaasati waasharaf madaxtinimadii iyo sharafka adduunka aad madax noqoto raadinteeda la raadiya baaba maalka lagu bixiyaaba maalka laftiisa aad bixini si aad masab u heshid si aad madax u noqotid sida kursi uheshid xoolo darteed baa lagu bixiyaa buu marka yaa qiimo yaa yaa adduunka kee ku qiimo badan maalkaa liito kanaa kanaa khatar badan wey kanaa khatartiisu ay badan tahay wey wuxuu yidhi marka musanifka walxirsu cala asharafi qismaani waa cunwaanu nooga dhigi walxirsu cala asharaf sharafta oo la raadiyo madaxtinimadii wey madaxtinimo la raadiyahay waa qismaani weeyaan laba qaybood bay u qaybsantaa qaybta koobaad waxa weeyaan waa طalabu الsharafi biاlwilaayati wالsulطaani wاlmaali madaxtinimadiioo la raadiyo sharaftii oo wilaayo lagu raadiyo qaadi baa lagaa dhigay aada u socotay mas-uul baa mas-uul iqliimaa lagaa dhigay wasiir baa lagaa dhigay wilaaya la yidhaahdaa wilaayo uu raadiyo ama wa sulطaani suldaannimadii uu ku raadiyo awood inuu meesha yeesho cid ka sarraysaba aysan jirin inuu ku raadiyo iyo walmaali maal dalabkii oo lagu dalbo sharaftii lagu dalbo lanna maalka waxaa lagu bixiyaa in madaxtinimo lagu gaaro weeyaan marka waa qaybtii koobaad qaybtaas buu yidhi asulطaanu walwilaaya yani markay alfuruuq lugawiya ay tilmaamayaan sulطaan iyo wilaaya wilaayada waxaa la yidhaahdaa bay dhahaan qof kasta kulligii kullu man waliya shayئa min camali sulطaani fahuwa waalin mid kasta oo dowladdaas waxa ay leedahay camalkaa suldaanka ulaa shaqo qayb ka mida qabtaahi waa waali baa la odhanaya waali wey goboluu xukumaa qaadi buu noqdo maxkamad buu joogaa wahaakada mansab uu qabtay wasiir buu noqday fulaanuu noqday wilaaye qofkii qabta wilaaye baa la yidhahda amaa suldaanka waxaa la yidhaahdaa waa quwat اlyadi fi اlqahri liljumhuuri اlacdam yacni waxa weeyaan waa qofka awoodda ilaahay uu siiye gacanta loo geliyey oo ummadoo dhan jumhuuru nnaas ay asagu tasarufkiisa hoostiisa imaanayaan oo madaxda u ah weeyaan marka labadaba sharafta waa lagu raadiyey inuu suldaan noqdo oo meesha madax ka noqdo inuu wilaaye helo oo suldaankaas dowladdaas wax ka helo inuu maal helo intaba maaragtay yacni sharafta waa lagu raadiyaa maal waa lagu raadiyaa weeyaan markaasuu musanifku wuxuu yidhi wahaadaa khatarun jidda wahaadaa midkan oo talabu sharaf bilwilaayati wasulطaani walmaal lagu raadiyey intaa lagu doonaahay khatarun khatar weeyaan jiddan aad iyo aad bay khatar u tahay khatartiisu way badan tahay wey wa huwa midkaas madaxtinimada oo la raadiyana fi اlgaalibi sida badan yamnacu khayra اlaakhirati wa sharafaha wa karaamataha wa cizaha sida badan inta badan sida khaalibka ah ugu badan yamnacu wuxuu reebaa oo hor istaagaa khayra alaakhira aakhara khayrkeedii buu kaa hor istaagi wa sharafahaa sharaftii aakhare aad heli lahayd buu kaa hor istaagi wa karaamatahaa aakhare karaamadii ilaahay ku qiimayn lahaa bay kaa hor istaagi wa cizahaa sharafteedii cizigeedii ayay kaa hor istaagaysaa weyaan adduunyadoo la raadiyo madaxtinimo oo la doono waxay sababku ugu noqonaysaa aakhiradaadi inaa weydo aakhiradaada inaa weydo karaamadii jannada ilaahay aad ku heli lahayd ridaha ilaahayod heli lahayd cizigii aakhare iyo sharaftii aad ku heli lahayd inay ka hor istaagto ayay inta u badan tahay wey lanna waxaa weeye yacni sultaan qof noqday wilaayo qabtay oo sidii khulafaa uraashidiin ay ummada u maamulayeen u maamuli karaahi maarata in la helayo waa adag tahay wey bal dadku adduunyayba u jeestaan weeyaan walidaalika ayuu aayaddan iyo shiikhu daliishaday oo yidhi qaala allahu tacaala allabaa wuxuu yidhi sarreeye tilka addaaru alaakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi اlardi walaa fasaada wاlcaaqibatu lilmuttaqiin markii qisadii laga soo sheekeeyey qaaruun fii suurati اlqasas qaaruun nin xoolo badan ilaahay siiye buu ahaa waqtigii nebi muusena dadkii joogay buu ahaa markaasuu xoolihiisa ku faanay kharaja calىa qowmi fii ziinatihi yacni ziinadiisii soo bandhigay ilaa dadkii adduunya jacaylka adduunyada doonaya yidhaahdeen yaa layta lanaa mila mila maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim dadka adduunya doonka ahaayoo dhan ay yidhaahdaan maan kaasoo kale xoolahaasoo kale helna ilaa markii dambe ilaahay dhulka uu la gooyey fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard markii adduunyadii qiimaheedii lasoo tilmaamay inaysan waxba ahayn aakharaduna ayuu allah wuxuu yidhi tilka daar اlaakhira taas in la raadiyo mudan waa addaaru اlaakhira daartii dambaysayo qiyaamihii ah yowma alaakhira waa maalinkaa weeyaan kaasaa dalabka iyo doonista leh yaa iskale daartaasi najcaluhaa waxaan u yeelaynaa oon siinaynaa liladiina dadkii baan u yeelaynaa laa yuriiduuna culuwa sarrayn fi lardi dhulka dhexdiisa ay ku sarreeyaan aan doonaynin laa yuriiduuna dadka aanan doonaynin culuwan fi اlardi dhulka inay ku sarmaraanoo madax noqdaan dadka aanan rabin baa daaru laakhira la siiya walaa fasaada fasaadna aanan doonaynin dadka aanan fasaadna rabin oo ardada inay fasaadiyaan aan doonaynin ba maarata daaru laakhira iska leh oo ilaahay u yeelaa markaasuu yihi walcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta dambe ee wanaagsan alcaaqiba almaxmuuda baa loo jeeda ciribta la mahadiyo dadka mutaqiinta ilaahay ka baqo iska ilaaliya wax alla wixii aakhiradooda dhibayo dadkaas ayaa caaqibada iskale weya halkaa waxaan ka fahmaynaa waxaa la yidhaahdo daliilu ay dhahaan usuuliyiinta ama mafhuumu lmukhaalafa waxa weeye yacni qofka adduunka inuu ku saramaro doonaayo hadduu madax noqdana inuu ifsaad fi lardi sameeyo rabo fasaad samaynayaay inuusan ilaahay daarul u yeelin khayrkeeda uusan helin aakhire khayrkeeda heli maayo qofka madaxtinimo raadinayo u raadinayana adiga aada ummaddaa un mar xukuntido xukunkaada ha fulo iyo awooddaada ha socoto iyo amarkaaga iyo nahyigaagu ha socdeen u raadiyo inuusan aakhare nasiib ku lahayn ayay aayaddaas mafhuumkeeda tusinaysaa weya sheekhu marka wuxuu yidhi waqalla man yaxrisu calىa riyaasati اdunya biطalabi اlwilaayaati fayuwafaqa bal yuwakkalu ilaa nafsihi waqalla waxaa yar man yaxrisu qof ku dadaalo calىa riyaasati اdunyaa adduunka madaxtinimadiisi inuu adduunka madax noqdaahi qof ku dadaalo ayaa yar asagoo weliba ku doonaya biطalabi اlwilaayaati wilaayo raadinteed iyo madaxtinimo doonisteed ku raadinayaahi oo kolkaa fa yuwafaqa la waafajiyo yani ilaahay ou waafajiyo ayaa aada u yar wey muwaafaqada inta la siiyo ummaddaa maamula isagaa raadiyey madaxtinimadii wuu doonay riyaasadiibuu raadiyey markaasaa ilaahay madaxtinimadiii gacanta u soo geliyey in marka la waafajiyo inuu cadli ummadda ku sameeyo oo waajibaadkii lagu lahaa ou gutaahi ayaa arrintaas aada u yar weeyaan waqalla waxaa yar man yaxrisu calaa riyaasati اdunya adduunyada madaxtinimadeeda kor cidda ku dadaasho bialabi wilaayaati ugu dadaalo wilaayadeed iyo madaxtinimo raadinteed oo fa yuwafaqa markaa khayrka in la waafajiyo khayr adduuni mid aakharaba in la waafajiyo way yar tahay wey dad yar wey bal yuwakalu waa loo tala saartaa ilaa nafsihi naftiisaa loo loo tala saartaa naftiisaa loo tala saartaa allah ka baxo ilaahay uguma kaalmeeyo hadduuba raadiye adduunyo madaxtinimo hadduu raadsho inuu adduunka madax ku noqdaay ilaahay ugu kaalmayn maayo waa ka baxa naftiisa loo wakiishaa weeyaan markaasuu yidhi kama qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam lcabdالraxmaan bni samura radia allahu canhu ya cabdالraxmaan laa tasأl اlimaara fainaka in ucطiitaha can masأalaة wukilta ilayha wain ucطiitaha min gayri masأalaة ucinta calayha xadiidkaas bukhaari muslimba way soo saareen waxaa weeye cabdiraxmaan ibnu samura saxaabigaas ayuu nebigu la hadlayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh kama qaala الnabiyu salى اllahu alay wasalam siduu nebigu yihi calayh الsalaatu wasalaam lcabdiraxmaan ibni samura cabdiraxmaan ibni samurana uu ku yidhi radia allahu canhu ilahay ha ka raadi noqdee yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow laa tas'al ilimaara madaxtinimo ha weydiisan ha su'aalan hala isiiyo hadhihin ha raadin maxaa yeeley fa innaka adiga in uctiitahaa haddii lagu siiyo madaxtinimadii oo alla uu ku siiyo can mas'alatin doonis adiga aad doontay weydiisasho aad weydiisatay lagugu siiyo ukilta ilayha ayadaa lagu tala saaranaya yacni ilaahay baa kaaga baxa adiga naftaada la leey ismaamul meel meeshaad kala dhacayso meel aan rabbi ku jirin oose alla ku waafajinina khayr ka keeni maysid weeyaan marka in uctiitahaa can mas'alatin waxaa loo jeedaa raadinteedii aad raadiso maal baad ku raadisay madaxtinimadii xoolo iyo laaluushaad bixisay si aad madax u noqoto aad mansab lagugu dhiibo ama aad ummaddii madax u noqoto laguma lagugu kaalmayn maayo adaa laguu wakiilanaya maya waxaad ku raadisa xoog xoog baa ku doontay silaax iyo hub baa u adeegsatay inqilaab baad dadka ku samaysay ama ummadaad laysay markaasaa madax lagaa dhigay ilaahay kugu kaalmayn maayo marna lagu lagugu kaalmayn maayo laakiin wain ucطiitahaa haddii lagu siiyo madaxtinimadii min gayri mas'alatin weydiisasho la-aan adoona weydiisan haddii lagu siiyo oo ummaddu kuu garata weeyaan ucinta calayha waa lagugu kaalmaynaya alle xaggii baa lagaaga kaalmaynaya hadday dadku ku yidhaahdaan hebelow adaa aslaxa adaa dadka u fiican wanaagaan kugu tuhmaynaa kaalay adoon rabin inta lagu yidhaahda kaala madax noo noqo sida abubakr sidiiq radi allahu canhu isagoo oo fadhiyo maaragtay saqiifatu bani saacid markay saxaabadii ansaar muhaajiriin ay fadhiisteen gacanta inta lagu dhegeliira ummadda noo maamul kaala madax noqo ma isaga waa ujeedaa ilaahay baa waafajiyey wax badanoo khayr u qabta wa kadalika cumar ibnu khadaab isagoo aanan weydiisanin yaa cumar maaragtay maxaa la yidhaahdaa abubakr sidiiq radia allahu canhu ayaa madax ummadda u noqo ma uusan doonanin cumar ibnu khadaab radia allahu marka markay sidaasoo kale tahay ilaahay waa kugu kaalmeynaya ariiqi xaqsanka ariiqi wanaagsanaay wanaagsanaa ayaa lagu marinaya wey laakiin markaad xoog ku raadiso ama xoolo ku raadiso ama aad qarad kale ku raadiso qabyaalad wax lamid a ah ku doonto oo sidaa lagugu siiyo waxaa waay wakilta ilayha qofkaasa loo wakiishaa ilahayna uga baxaa subxaana wa tacaala wey xadiidkaas waa xadiid cadiima wuxuunana tusayaa madaxtinimada inta ka fogaan karta inaad ka fogaatood ka cararto iskaga tagto shida mooye wax kale kuu keeni sida axaadiista dambe noo keeni doono arki doono barri qiyaamaha waxay noqon doontaa nadaama qofka madaxtinimada loo kala loo kala ordayo waa laga shallaynay barrinta qiyaamaha wuxuu musanifka yihi raximah اllahu tacaala qaala bacdu salafi salafu saalix qaar ka midabaa waxay yidhaahdeen mid kamidaba midabaa wuxuu yidhi maa xarasa axadu calaa wilaayatin facadala fiha ma xarasa kuma dadaalo axadun qofna kuma dadaalo calaa wilaayatin calaa alabi wilaayatin madaxtinimo raadinteed qofna kuma dadaalo oo markaa madaxtinimadii markuu helo inta ku dadaalo la siiyahay facadala oo cadaalad sameeya fiiha madaxtinimada dhexda cadaalad ku sameeyahay arrintaas wax dhici kara maahan wax la helaayo ma aha qofna inta ku dadaalo oo marka uu cadaalad sameeyo wax dhici kara maaha maxaa yeele markuu xoolo bixiyey xoolaha muxuu xoolo tiro badan buu dhiibaya waad ogtiin maanta waxa socdo soo ma jeedi nin walba ninkii mansab rabo wuxuu bixiyaa intaas xoolaha u dhiibi embinimaa rabtaa iyo maaragtay in lagu yidhaahdo waxildhibaan waa ina xoolo soo siisaa odayaashii iyo dadkii soo qabaylka qabaa'ilkii soo laaluushta weeyaan madaxweynea rabtaa waa inaad dadkii wax dooran lahaa aad u buuxisaa wax lamida wey mansab qofka raadiyo waa inuu xoolo bixiyaa marka xoolahaa bixisay maqsadkaada oo kursiga ku fadhiisato xoolaha ma bilaasha u bixinaysa intaasu sana soo tacbaysay waxaa rabtaa kaga faaidaysato sooma ka badan inaad hesho jaabo ka buuxsatoad rabtaa cadaalad mau samayn karaa ma samaynayo marka qof ku yimid laaluush ku yimid khayr ka sugin cadaalad ka sugin marna ka sugin maxaa yeelay nabigeennaa lacnaday calayhi salaatu wasalaam lacana allahu araashi walmurtashi soo ma waa la lacnaday lacnadana waxaa la yidhaahdaa waa الطرد والإبعاad عan رaحmaة اللahi عaزa وaجل qofka ilahay نaxariista ilahay laga dheereeya la yidhahda qofka raashigaah lacagta dhiibaya yaعni ka murtashiga qaadanayo intaba malcuuniin waay marka arintaas arin sahlan ma aha hadalka hadal aad u qiimo badan waa maa xarasa kumaba kuma dadaalo axadu qofna calaa wilaayati kuma dadaalo oo markuu helana facadala fiiha cadaalad ku dhex sameeyo laga sugi maayo laa tarjuu alcadla man jaءa birishwati aw bisilaax mid hub ku yimid ama mid maaragtay maxaa la yidhahdaa laaluush ku yimid marna ha ka rajaynin cadaalad inuu dadka u sameeyo weya wa kaana yaziid ibn cabdillaahi bni mawhab min qudaati alcadli wasaalixiin sheekhaas yaziid ibni cabdillaahi la yidhahda ibni mawhab wuxuu ka mid ahaa min qudaati alcadli dadkii qaadiyaasha ahaa ee cadaaladda samayn jiray iyo dadka saalixiintaabuu ka mid ahaa yacni wuxuu ahaa qaadi ahliqaadi ahli shaam shaam dadka meesha gobo yacni dhulka la yidhaahdo qaadigoodii buu ahaayo waa la yaqiinay nin saalixoo fiican buu ahaa wuxuu ahaa wa kaana yaquulu mid yidhaahda buu ahaa yaziid ibni cabdillaahi wuxuu oran jiray man axaba almaala washarafa wa khaafa adawaa'ira lam yacdil fiiha man axaba qofkii jeclaado almaala maal jeclaado oo sidaa xoolo ku raadiyo washarafa madaxtinimona raadiyo sharaf iyo madaxtinimo doonaahi wakhaafa kana baqo addawaa'ira masaa'ibkana ka baqaahi yacni qofkaasoo kale lam yacdil fiiha madaxtinimadii iyo sharaftii dhexdeedii cadaalad kuma sameeya marna ku samayn maayo marka khaafa dawaa'ira dawaa'irada waa jamcu daa'ira weeyaan jamcu daa'ira ayaa adawaair dawaa'ira daa'ira lagu jamciyaa waxaa loo jeedaa dawaa'irkana alxaalat lmunqalibatu min alnicmati ila albaliya yacni xaaladii oo wanaagi aad ku jirtay oo isbedelo oo xaalad xun ay kugu dhacdo masaa'ib kugu dhaco weeyaan marka qofka hadduu maal inta bixiyo maaragtay maal jeclaado uu raadiyo isla madaxtinimo uu raadiyo cabsina ay ku jirto ama waxaa lagaa qaadaa amaa saan la yeelo darteeda ummadda cadaalad uma samayn kara buu leeyahy sheekh hadalkaas uu leeyahy marka yacni marna qof xoolo ku raadiyey sharaf qof doonay waxaa weeyaan cadaalad laga sugi maayo sababta waxaa weeye ilaahay ugu kaalmayn lahaa waxaa weeye ilaahay asaga u tala saartay rabbina uguma kaalmaynayo weyaan wa fii saxiixi اlbukhaariyi can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy sala اllah alay wasalam wa fii saxiixi اlbukhaariyi saxiix albukhaari dhexdiisa waxaa ku sugnaa can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayrana uu nebiga ka warinaayo can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam nebigeennana uu ka wariyey abu hurayra radia allahu canhu qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam inakum sataxrisuuna cala alimaara wasatakuunu nadaamata yowma alqiyaama fanicmat almurdicatu wabisat alfaatima inakum idinka dadow dadii oo muslimiinta ah sataxrisuuna waad ku dadaalaysaan cala alimaarati madaxtinimadii raadinteedii ayaad ku dadaalaysaan aad baad ugu mamantiinaa madaxnimo aada noqotaan yaad ku dadaalaysaan laakiin wasatakuunu way ahaan doontaa imaarada raadinteedii madaxtinimadii aad doontay nadaamatan shallayto iyo qoomamo ayay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha noqon doontaa maalinka qiyaamaha wax laga shallaayo laga qoomamoodo maxaa kuu geysta oo qofku yidhaahdo ayay noqon doontaa madaxtinimadaa loo ordaayo wey markaasuu nebigu yidhi fa nicmat almurdica waxaa nicmo yeeshoo wanaagsanaaday almurdicatu midii nuujinaysay saaxibkeedii nuujinaysay wa bi'sat waxaa xumaatay alfaatimatu tii goynaysa nuugmadii jaraysay taana way xumaatay weeyaan marka almurdicatu waalfaatima oo midna la ammaanay midna la caynayaahi culammada markay fasirayaan sida ibnu xajar alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raximah اllahu tacaala fii fatxi albaari markuu kaga warramayo wuxuu leeyahay yani waxaa la yidhaahdaa qaala daawuudi buu leeyahay sheikhaas baa fasirayo wuxuu yidhi nicma almurdicatu marka la leeyahay midda nuujinaysa waxaa loo jeedaa waa addunyaa baa la yidhaahdaa waa adduunyadii madaxtinimadoo helay jaahi oo helay mansabkoo helay waa murdic weeyaan maxaa yeelay waxay yacni waxay nuujinaysaa qofkii waxa weeye yacni maxaa cunta ka fakari maayo kelimadiisaa socoto wuxu uu amro waa fulaya wuxuu dadka ka reebaa laga harayaa kelimadiisaa soconayso weeyaan waxa weeye waxyaalihii maladaadkii xisiga ahaayoo dhan ayuu helayaa ou haystaa wixii macmacaanka ahaayoo dhan ayuu helayaa weya marka sidaasaa waxaa loogu magacaabay almurdica mid nuujinaysa saaxibkeedii wa bi'sat ilfaatimana waxaa la yidhaahdaa waa bacda almowti baa loo jeedaa buu leeyahy bacda almowt markuu dhinta dabadeed dee adduunkii markuu hadduu yacni joogi maayo qofkii soomaa uu dhiman markuu dhinto wixii waa ka go-een laakiin maxaa sugayo waxaa sugayo markay bahashaa go-do oy maaragtay mowd ama dhimasho ama khayrkeed oo ku waayo waxaa qofkaasi uu la kulmaa ciqaab iyo dhibaato badan ayuu qiyaamaha agtiisa kala kulmaya marka bisat ilfaatima tii goysay nuugmadii ka goysay ayaa baas la weeyaan marka waxaa laga dhigay qofkii yacni madaxtinimada haysay ilmo yar oo naaska hooyadii nuugayoo kale ayaa laga dhigay markii uu madaxtinimada waayana naaskii macaanaayo caanaha macaan uu ka dhuuqayey caanaha macaan uu ka helayay mid laga gooyey oo kale buu la mid yahay marka adduunkii waa ku nuujinaysa madaxtinimada laakiin nadaama u dambayso ay shallayta ayaa u dambayso weeyaan wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha nadaamo iyo shallayto ayaa maaragtay taas u dambayn doonta weeyaan xadiidkaas eh, alimaam albukhaari fii saxiixihi ayuu ku soo saaraa wakadalika imaam axmedna wuu soo saaraa aimo badan baa soo saarta xadii saxiixa weeyaan wa fiihi ay fii saxiixi اlbukhaari waxaa ku sugnaa aydan mar labaad mar kale waxaa ku sugnaa can abi muusa alashcariyi radi allahu canhu abu muusa alashcari saxaabigaas ayaana nebiga ka warinaayo wuxuu leeyahy abu muusa ana rajulayni qaalaa lilnabiyi salى اllahu alayh waalihi wasalam ana rajulayni laba nin ayaa qaala waxay yidhaahdeen lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigay inta u yimaadeenba waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allaahi amirna rasuulkii allow madax naga dhig mansab noo dhiib mansab aan maamulno madax ka noqonnaa noo dhib bay yidhaahdeen qaala markaasuu nebiga asagoo u jawaabaya wuxuu yidhi innaa la nuwallii amranaa haada man sa'alahu walaa man xarasa calayh innaa anagu laa nuwallii ma siino oo uma dhiibno amranaa haadaa arrinkeennan oo kan ah oo wilaayadii iyo madaxtinimadii ah man sa'alahu qof weydiista ma siino qofka isagoo weydiistay ma siinayno walaa man xarasa calayhi mid ku dadaalay inuu helana asna ma siinayno weyaan labadaba midna lama siinayo marka cid alle ciddii weydiisato nebigu waa u diidi jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh madaxa layga dhigo mayuu dhihi jiray siin mayno kii oo aanan weydiisan laakiin ou ku arkay inuu u dadaalayo raadinayana asagana uma dhiibi jirin salawaatu ulahi wasalaamu calayh maxaa yeele cadaalad ku samayn maayo weyaan xadiidkaa sida bukhaari uu soo saaray imaam muslimna fii saxiixi ayuu ku soo saaray weyaan marka cid alle ciddii shareecada islaamku waxa weeye qofka raadiyaa oo madaxtinimo doono maadaamaba alla uusan ugu kaalmaynaynin haddana waxa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ninkaasoo kale ma una maarata mansab uma magacaabi jirin weyaan halkaa marka cunwaan wuxuu noogu dhigay la yidhaahdo yacni mafaasid اlxirsi calى اljaah madaxtinimada oo lagu dadaalo la raadiyaa fasaadka ka dhashay mafaasidda ka dhalato fasaadka ka dhashaay ayuu halkan noogu sheegaya weyaan wuxuu yidhi waclam ogow ana alxirsa calى اsharafi qofyo muslimka ahi waxaad ogaataa ana alxirsa ku dadaalista aad ku dadaashay raadinta calى اsharafi madaxtinimo aad raadiso ood ku dadaashaahi ood ugu dadaasho yacni bialabi alwilaayaati in meel un madax aad ka noqoto wilaayo aad hesho doonisteedana aad ugu dadaashaa yastalzimu inuu keensanayo dararan cadiima dhibaato aada u weyn dhib weyn inuu keenayo yacni taas wafiho ogow dararan dhib oo cadiiman weyn inuu keenayo goormuu keenaya qabla wuquucihi fi sacyi fi asbaabihi raadinta markaad raadinayso qabla wuquucihi intuusan dhicin uusan helin mansabkii fi sacyi raadinta uu raadinaya inuu dhib u maro fi asbaabihi sababta uu ku heli lahaa raadinteedii inuu tacab iyo shiddo u marayo wey taasaa dararka u qabanaya wa bacda wuquucihi iyo markuu helo dabadeedna waxaa weeye bilkhatari alcadiimi khatar weyn inuu ku dhacayo aladii yaacu fiihi saaxibu lwilaayaati alladii yaacu yani khatartaasoo yaqacu fiihi uu ku dhacayo saaxibu lwilaayati kii madaxtinimada u saaxiibka ahaa waxa uu ku dhaco oo min aulmi dulmi ah ummadda addoommada la dulmiyo watakaburi isla weynin oo khalqiga laiska weynayso xaqala lagu marka wuxuu meeshaa musanifka leeyahay raadinta madaxtinimada la raadiyo oo aad inaad mansab hesha aad doontaa waxaa ka dhalanayo uu sabab u noqonaya darar iyo dhibaato weyn ku soo gaarto naftaada soo gaarto inta aadan helinna dhibbaad la kulmi markaad heshana dhibbaad la kulmaysaa labadaba weeyaan midda koobaad intuusan helin maxay tahay markuu raadinayo sababta uu madaxtinimada ku raadinayo asbaabta uu marayo fiiriya maanta maxaa loo maraa markuu qofku madaxtinimo doon yahay kow inuu laaluush bixiyo oo ilekisi kale ku heli maaye waa shay xaaraama ku dhexdhacay weeyaan laba qofka uu maaragtay dadka uu la tartamaya inuu caayo cuyuubtoodii iyo uu fatasho bannaanka soo dhigo yacni shatmi iyo maaragtay sabbi inuu la yimaado ciddii la tartamaysay amase inuu maaragtay sameeyo beeno badan uu sameeyey kadib uu maaragtay waxaan jirin uu sameeyo inuu wucuud baatila ah ballanqaadyo beena uu dadka u sameeyo uusan u fulinin ma arkaysa waxaasoo dhan wax dhacayo weeyaan bal waxaaba dhici karto sababta qaarkood ay u maraan inay dhiig daadiyaan kursis ay u gaaraan dad muslima dhiiggood inuu daadiyo oo maarata xoog qabsado oo ayadana mafsadou maraya marka raadintii uu raadinayay darar cadiima la kulmaya weeye dhibkaasoo la kulmaya markuu helana ayana waa taa weeyaan wixii ay samayn jireen uu samaynayo dadku ku kibrayaa khalqiguu iska weynaysiinayaa waxaa weeyaan ulmi addoommada ilaahay buu dulminayaa dhibaato badan buu maarata oo mafaasida ayuu qofku la imaana marka maxay keensanaysaa mar haddaan mafaasideeda aragno inaan ka joogsanno aanan madaxtinimo aanan raadinin weeyaan waclam ogow ana alxirsa cala sharafi sharafta oo lagu dadaalo madaxtinimada oo la raadiyo bialab alwilaayaati madaxtinimo iyo wilaayo doonisteedna lagu raadiyaahi lagu dadaalaahi inuu leey ystalzimu inuu keensanayo ka laazimayo dararan cadiiman dhib weyn oo maaratay oo ka laazimayo qabla wuquucihi intuusan helin usan dhicin usan arintaas helin fi sacyi raadintii fii asbaabihi uu shaqaynayo shaqadii uu raadinayey sababihii uu raadinayo uu kula kulmo wa bacda wuquucihina darar cadiima ayuu keensanayaayo biari bilkhatari اcadiimi khatar cadiima ayuu keenayaa aladii yaqacu fiihi khatartaasoo uu ku dhici jiray saaxib wilaayati qofka madaxda ah madaxda madaxtinimada saaxiibka ahi wixii uu ku dhacayay oo kale khatartaasuu la kulmaya markuu helana maxay tahay khatartaasi min aulmi ulm cibaad addoommadii inuu ulmiyo watakabur inuu isla weynaado ummadda adaaba ka sareeyo ka sharaf badan is yiraahdo iyo wagayri dalika waxaan labadan ahayno min almafaasid mafaasid fara badan ah ayaa ka marka maadaama markaad raadinaysana dhib tahay markaad heshana ay dhib tahay qofka inuu dhibaatada ka fogaado ayuu shiikhu meesha noogu dhigay wey waqad sanafa abubakr alaajuriyi raximah اllahu tacaala sheekhan abubakr alaajuri waxaa la yidhaahdaa mamd moxamed ibn xusein ibn cabdilaahi alxaafid abubakr albaqdaadi alaajuri baa la yidhaahdaa yani ajurna waa maaragtay waa qaryo ka mid ah min qura baqdaad baqdaad qaryooyinkeeda ka mid ah sheekhaas nin maarata muxadita oo faqiiha oo shaafici ah buu ahaa culamadii shawaaficduuna ka mid ahaa weeye wuxuuna dhintay saddex boqol iyo lixdankii hijrada nebiga markii ay ahayd ayuu shiikhaasi dhintay alimaam alaajuri wuxuu alifay waqad sanafa wuxuu alifay tasniifka yani kitaabu qoray wey abu bakr alaajuri ayaa wuxuu qoray wa kaana abu bakr alaajuri wuxuu ahaa min alculamaai alrabbaaniyiin culammadii rabbi loo nisbeeyey oo wariciinta ahaabuu ahaa oo weliba ku sugnayd fii awaa'ili almi'ati araabica sanadkii afar boqolaad maadaama uu ahaa saddex boqol iyo lixdan waa qarnigii afraad wey qarnigii afraad yacnii maaragtay afar afar boqolaad ayuu ahaa markay afar boqol hijrada ay ahayd culummadii nooleed buu ahaa weeyaan wuxuu allifay shiikhaasi musanafan kitaab buu alifay musanaf waa kitaab weeyaan wuxuuna ka alifay fii akhlaaqi اlculamaai wa aadaabihi culamada dadka culamo la yidhaahda aadaabtooda ay leeyihiin akhlaaqda iyo dhaqanka ay leeyihiin ayuu kitaabkaasi uu ka alifa shiikha weeyaan kitaabku waa kitaab madbuucoo la yaqaano magaciisana akhlaaq ulculamaa baa loo yaqaana hadda uu ku daabacan yahay akhlaaq ulculamaa baa la yidhaahdaa oo shiikhu lahaa marka ibnu rajab wuxuu ka soo guurinaya hadalkaas ayuu kitaabkaas akhlaaq ulculamaa oo uu lahaa abubakrin aajuri ou lahaa ayuu ka soo guurinaya xogaagan weeyaan wa huwa kitaabkaas oo akhlaaqda culammada iyo aadaabteeda uu ka alifay wuxuu ka mid yahay min ajalli maa sunnifa fii dalika min ajalli maa shaykan ugu weyninka badan sunnifa fii dalika akhlaaqda culammada iyo aadaabtooda laga alifo kan ugu weynin badan ayuu kamid yahay weeyaan kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay waman ta'ammalahu qofkii kitaabka inta akhriyo ku ta'amulo oo fiirfiiriyo si fiican il cusub ku aagaahi calima wuxuu ogaanayaa minhu kitaabkaas wuxuu ka baranaya oo ka ogaani ariiqata salafi salafu saalix wadadooy mareen wadadoodii ayuu ogaanaya salafkaasoo min alculamaai culammadii waaweyneed ka mid ah weya wuxuu kaloo ogaanayaa wataraa'iqa wadooyinkii allatii wadooyinkii xudifad lasoo darisiiyo gadaal laga keenay bacdahum bacda salaf saalix salafu saalix kadib wadooyinkii iyo ay dadku mareen oo ka diin dhiganayeen ayana wuu caddaynayaa weeyaan wadooyinkii almukhaalifata khilaafsanayd liariiqatihim ariiqati salaf saalix wadadii salafu saalix wadooyinkii khilaafsanaa dadkii marayna wuu ogaanaya qofkii akhriya wuu ka ogaan karaa wey yacni qofka kitaabka akhriyo salafu saalix wadadii ay mareen iyo dariiqay ku badbaadeen ayuu garanaya dadkii salafu saalix khilaafay ee ahlu bidici iyo ahwaaga ahaana ama culamaa su la yidhaahdana wuu ogaanaya culammadii xunxunka wadadoodii ayuu ka ogaanaya wey fa wasafa markaasu wuxuu tilmaamay alimaamu alaajuri fiihi kitaabka dhexdiisa wuxuu ku tilmaamay caalima suu ninka caalimka ahee xun ayuu ku tilmaamay caalim suu waa nin cilmi leh laakiin aan cilmigiisa ku dhaqmin soo maha culamaa suu marka la yidhaahdo waa dadka yani maaragtay aanan cilmigooda ku dhaqmaynin ayuu tilmaamay muxuuna ku tilmaamay biawsaafin طawiila tilmaamo aad iyo aad u dheer ayuu kitaabkiisaas u ka baxsho weeyaan minhaa marka tilmaamihii o nooma soo wada qaadaye qaar buu nooga soo guurinaya minhaa tilmaamahay sifooyinkaasi waxaa ka mida ah annahu qaala yani abubakr aajuri inuu yidhi waqad fatanahu xub الhanaaءi wالsharafi wاlmansilati cinda ahli اdunya dadka caalim suu la yidhaahdo ninka caalimka xunka ahi ee cilmigiisa aan ku dhaqmin waqad fatanahu waxaa fitneeyey xubu الhanaa'i ammaan jacaylkeed iyo washarafi madaxtinimo jacaylkeed wاlmansilati darajo sare jacaylkeed ayaa fitneeyey oo uu ka gaaro cinda ahli dunya dadka adduunyada ahlkeeda ah inuu agtooda sharaf ku helo iyo taas jacaylkeedii ayaa fitnaysay buu leeyahy qofkaasaas arrintaasi fitnaysay caalim suu yacni nin caalimahoo hallaabay haddaa aragto wuxuu ku hallaabay oo diinkiisa uga tegey waa ammaan adduunka in la ammaano sheikh hebel caalim hebel fulaan fulaan mufti hebel in la yidhaahdo ayuu rabaa sharafuu raadinaya madaxtinimo lagu maarata la karaameeyo mansilo sar inuu ummada dhexdeeda ku helo ayuu doonayaa weeyaan markaas wuxuu leeyahay yatajammalu bilcilmi cilmigii ilaahay siiyey oo inuu ku dhaqmo la rabay oo tawaaduca u siyaadin lahaa ayuu isku qurxinaya kamaa kamaa yutajammalu sida laysugu qurxiyo bilxullati alxasnaa'i lidunya labadii go ee quruxda badnaa adduunka sida laysugu qurxiyo alxulla waxaa la yidhaahdaa waa athawb اljayid baa la yidhaahdaa yacni waxaa loo jeedaa thawbaani min jinsin waaxidin laba maro go' iyo macdhar ayaa wakhtigaa la qaadan jiray maro hoose oo qurux badan iyo go' karo ee la qaato ayaa xullada la yidhaahda marka waa un dhar laisku qurxiyo waay dharka laisku qurxiyo adduunka ayuu sida dharka laiskugu qurxiyo ilaa markaad dhar quruxsan soo qaadato ummadda dhar fiican ina qabtaa lagu ogaanaya soo ma inaad dhar wanaagsan dhar fiican oo nadiifa haysatid oo qurux badan saasoo kaleba oo cilmigiina inuu u muujiyo rabaa oo dadka tusa inuu caalim yahay ayuu tusinayaa wey taasuu iskugu qurxinaya markaasuu yidhi walaa yujamilu cilmahu bilcamali bihi walaa yujamilu ma qurxiyo cilmahu cilmigii bartay kuma qurxiyo bilcamali bihi ku dhaqan oo cilmiga ku dhaqmo kuma qurxinayo soo caalimu marka waa caalim xun cilmigiisii la rabay inuu camal ku qurxiyo ila cilmiga imaartiisa waxa wey ku dhaqan qofka inuu ku dhaqmo cilmigii wuxuu cilmigaas oo cilmi shariica ay ka reebto uu ka haro wixii la faray uu la yimaado arrintaasaa la doonayay marka lama cilmigiisi kuma uusan qurxine sida adduunka dharka laisugu qurxiyo ayuu cilmigiisi ummadda inuu tusan rabaa weeyaan maqsadkiis waa intaas wax kalou leeyahay maaha wadakara kalaaman tawiila hadal dheer ayuu alimaamu alaajuri ayuu ilaa an qaala ilaa uu ka yidhaahdo fahadihi اlakhlaaqu wamaa yushbihuhaa taglibu calىa qalbi man lam yantafic biاlcilmi fahadihi اlakhlaaqu dhaqankan akhlaaqdan iyo wamaa yushbihuhaa waxa u eg ayadoo kale ah oo ah inuusa qofku cilmigiisu camal uusan ku qurxinine cilmigiisii ou riyaa iyo istutus iyo sumco iyo adduunyo doon ou ka dhigtahay arrintaasi yani waxa weeye taklibu waxay qaalib ka tahay ay ka qaalib noqota calaa qalbi man qof qalbigiibuu ka qaalib noqda lam yantafic aanan maarata ku intifaacinusa waxba u tarin bilcilmi cilmigiisa aanan ku intifaacin qofka cilmiga ou bartay camal ou la ku camalfal ou ku camalfalo aanan ugu intifaacin kaa ayuu qalbigiisa qaalib uga yahay weeyaan amaa qofka ilmigiisa ku dhaqmo oo maaragtay cilmigii wuxuu ka reebay ka haraa wuxuu amrana la yimaado kaa waxa weeya waa ka baxsadaa arintan oo maarata ma galo weya fa bayna huwa markii uu ninkaas qofkaas qalbigiisu ou ka qaalib noqday cilmi uusan ku intifaacaynin muqaarifun mid guranaya uu yahay mid guranaya uu yahay lihaadihi alaaqi akhlaaqda xunta oo aan soo sheegnay mid guranaya uu yahay id raqabathu waktigaas ayay raqabathu jeclaysiisay nafsuhu naftiisa ay jeclaysiisay fii xubi الsharafi wاlmanzila marba hadduu akhlaaqda xuntaa ku dhaqmayo naftiisabaaba waxay jeclaysiinaysaa fii xubi الsharafi sharaf jacaylkeed wاlmansilati darajo sare inuu gaaro maxaa yaele cilmigiisa kuma dhaqmaynin weeyaan cilmigiisa kuma dhaqmaynin caalim suu buu ahaa caalim xun buu ahaa marka naftiibaa waxay jeclaysiinaysaa yani madaxtinimo inuu raadiyo iyo darajo inuu helo markaasuu markaas wuxuu jeclaadaa buu leeyahay faaxaba mujaalasata almuluki wa abnaai اlmuluuk faaxaba markaas wuxuu jeclaanayaa mujaalasata almuluuki dadka boqorada oo madaxda ah inuu la fariisto buu jeclaanaya wa abnaai اlmuluuki boqorada inamadooda ay dhaleen iyo wixii maaragtay eh, iyaga kula xiriiray inamadoodii inuu la mujaalasoodo la fadhiyo ayuu jeclaanay weyaan faaxabba wuxuu jeclaanayaa an yushaarikahum inuu la wadaago madaxdii boqoradii iyo dadkii madaxda ahaa iyo abnaau lmuluuk inuu la wadaago fii maa hum fiihi waxa ay dhexdiisa ku sugan yihiinoo min rakhaa'i cayshihim noloshooda dabacsan nolosha jilicsan oo maarata barwaaqada ah barwaaqada inuu kula noolaado buu jeclaanaya boqorada soo barwaaqo kuma dhex jiraan saasoo kale inuu kula noolaado ayuu qofkan aan cilmigiisa ku camalfalaynin buu jeclaanayaa weya wa manilin mbahiyin yani wa manzilin bahiyin yani guri oo ifayo mandar yani mudi yaalbahiyan bimacnaa mudi'na guri ifayo nuurayana inuu dhexdiisa ku noolaado ayuu doonayo jeclaanayaa wey wa markabin wa markabin hanii'in yani gaadiid oo aad loogu bogo oo maarata qurux badanna inuu dhexdiisa kus kula sugnaado ayuu jeclaanaya gawaarida kuwa ugu waaweyn maaragtay oo magaciisa midba mid kale ka qurux badan inuu ku noolaado sida madaxa muluugta iyo boqorada ugu nool yihiin ayuu jeclaanaya taasay naftiisa tusaysa wa khaadimin sariyin iyo nin khaadimaho ahoo sariyin yani shariif ahoo sareeyo wax kaloo meesha idinkugu dhigayaan umalaynay wa khaadimin wuxuu leeyahay haribin maaha waa sariyin wy asariyu waxaa la yidhahda waa ashariifu wy qofka shariifkaa la yidhahda wakhaadimin nin shaqaalo ahoo sariyin haddana shariif ahoo wanaagsan rag dad fiican oo sharaf leh inay u shaqeeyaan buu jeclaanaya wa libaasin layinin dhar jilicsan inuu qaatana wuu jeclaanay naftiisaa jeclaysiinayso wa firaashin naacimin yacni firaash jilicsanna wa acaamin shahiyin iyo cunno oo maaragtay la jeclaado oo macaan inuu maaragtay cuno ayuu jeclaanaya wa axabba wuxuu kaloo jeclaanaya qofkaas calimu suuga ay an yukshaa baabuhu in iridiisa la daboolo oo ummadoo dhan asagu u timaado sida buluugta iyo boqorada guryahooda loo hordhooban yahay in albaabadiisa lasoo dhoobto ayagoo dadku ay muraad ka leeyihiin iyo danahoodii ayuu jeclaanayaa wey wuxuu kaloo jeclaanayaa an yusmaca qowluhu hadalkiisa in la maqlo wuxuu yidhaahdana la fuliyo amarkuu bixiyo wuxuu reebana laga haro ayuu jeclaanayaa wey wayuaaca la aeeco amrahu amarkiisana wayuaaca la aeeco amruhu amarkiisa la aeeco ayuu jeclaanaya mar hadduu intaas jeclaaday naftii jeclaysiisay weli ma helin soo maa ma uusan helin yacni naftiiba waxay u jeclaanaysa inuu intaasoo shay oo helo arrintaana ma heli karo marka wuxuu leeyahy wadadii aa u mari lahayd waa inaad raadisaa marka qaabkee ku heli karaa ila cilmigiisi ma raba inuu ku dhaqma ku camalfale falam yaqdir calayhi arrinkaas aan soo sheegnay intaa la soo tiriyey ma uu awoodi kara inuu helo ilaa min jihati alqadaa inuu ninkan caalimka ah qaadi inuu noqdo oo xagga maxkamadaha uu ka yimaado qaadi noqdo mooye si kale kuma gaari karo maadaama cilmi uu leeyahay wuxuu rabaa maaragtay in meel uu macrifada uu leeyahay meel kaleu kasoo geli kara ma jira inuu qaadi noqdo buu raadini markaasuu fatalabahu ayuu qaadinimadiibuu talbaya qaadi inuu noqdo ayuu talbaya u raadinaya weyaan qaadinimadii marka seebuu ku helaya falam yumkinhu uma suuroobayso inuu qaadi helo oo qaadi laga dhigo ilaa bibadli diinihi inuu diinkiisa bixiyo maahana diinkiisa xagga soo dhigta mooye si kale qaadi ku heli maayo waa inuu diinkiisa tuuro diin la-aan isagoo uu yimaado markaas wuxuu samaynaysaa diinkiisa ku tuuraya fatadallala wuu isdullaynayaa lilmuluuki boqoradii iyo madaxdii ayuu isku dullaynaya iyo wa atbaacihim atbaaci lmuluuki boqorada dadkii raacay oo ka yani xawaashidoodii ahaa ayuu isku dullaynaya fakhadamahum binafsihi wuu u shaqaynaya fakhadamahum wuu u shaqaynaya ayagii binafsihi naftiisa ugu shaqaynaya ayagaasu maantan u khidmaynaya u ordaaya si un qaadin looga dhigo si ku gaaro arrintaasi weeye waakramahum bimaalihi hadduu xoolo leeyahayna xoolahooda ku karaamaynoo siinaya si maarata laalush ahaan intuu u bixiyo loogu siiyo barri masabka qaadinimada qabo waa nin caalima wey waxaa laga yaabaa boqoradan iyo muluugtan iyo maarata dadka raacay inay fisqi iyo xumaan iyo ku dhex jiraan kama hadlay marka xumaantoodii ka hadli maayo buu leeyahy wa sakata wuu ka aamusi can qabiixi maa shay kan ugu xun oo dahara lahu isaga u daahiro wixii u muuqday oo min manaakiirihim waxyaalihii munkaraadka ay samaynayeen muluugtii iyo dadkii madaxda ahaa calaa abwaabihim irdahooda lagu samaynayo uu ka aamusaya ilaa xaaja uu leeyahay danbuu leeyahay qaadi in laga dhigou rabaa munkarkan la samaynayo oo hadduu inkiro waxaa dhici karta u yidhahdo war waxa munkar way ka waa ka aamusi yacni manaakiir waxyaalo la inkiro munkaraad ah calaa abwaabihim irdahooda dhedooda korkooda ahaaday iyo wa manaasilihim guryahooda dhexdooda ahaaday oo min afcaalihim ficiladoodii ah iyo wa aqwaalihim hadaladoodii qowl munkaray ku hadlayaan ficil munkara la samaynaya madaxdii ay samaynaysaa marka kama hadlayo wuu ka aamusayaa weyaan intaa kabacdi haddana uma qad zayana lahum uma markaa kabacdi qad zayana inuu qurxiyo la arkaa lahum ayaga madaxdii muluugtii inuu u qurxiyo kaiiran in badan oo min qabiixi afcaalihim ficladooda xun xumaa ficladoodii xumaa inuu u qurxiyo yidhahdo waa wax fiican wey markuu xumaan sameeyo muxuuna ugu qurxinayaa bita'wiilihi alkhata'a gefkii ay sameeyeen inuu ta'wiiliyo yidhaahdo maya wax fiican bay sameeyeen xumaantoodii ta'wiil u samaynaya lanna daliilu u helay waxbuu u raaraadinaya dadkiibuu tusay inaysa xumaan ahayn inuu u muujiyabuu rabaa buu leeyahy bitawiilihi yacni fasiridiisii ou fasiro ou macno kale u bedelo alkhata'a gefkii ay madaxda iyo muluugta samaynaysay maaragtay waxaan ahayn inuu u sharxo oo u caddeeyo yacni wanaag uga dhiga dadkii ou tusabaad arrintaas ayaa yacni buu samaynayaa buu leeyahy waa u qurxinaya camalkan camal fiican leeyihiin madaxdii ninkan caalimka ahe la yaqaano oo yani maaragtay eh, cilmiga leh waxa aan samaynaynaba hadduusan munkar ahayn wax kaloo ogaan kara maba lay markaasay kusii madax taagayaan ayagiina madaxdii ay kusii madax taagayaan weyaan muxuu sidaa u samaynayaa oo uga aamusaya munkarkii ficiladii dadka munkaraadka ay samaynayeenna oo ugu qurxinaya ugu fasiraya liyaxsuna inuu hagaago uu wanaagsanaado mowqifuhu meeshiisii cindahum ayaga mowqifkiisii iyo mansabkii uu geli lahaa cindahum ayaga agtooda inuu meel fiican ka helo darteed buu saa u samaynaya falammaa facala markii uu sameeyo haadaa midkani muddatan طawiila muddo dheer markii uu sameeyo ani falammaa facala haadaa muddatan طawiila muddo dheer markuu arrintan samaynaya oo madaxda tamalluq u samaynayo oo munkaraadkooda uu ka aamusayey oo waxa xunay samaynayeenna oo u qurxinayey oo tawiilinayay wastaxkama fiihi اlfasaadu oo markaas isagiina fasaadkii uu sugnaaday istaxkama yani sugnaaday wey fiihi dhexdiisa alfasaadu fasaadkii uu ku sugnaaday ay arkaan madaxdiin inuu ninkaan eber yahay yay wallowhu lqadaa'a marka kabacdi bay u dhiibaan wallowhu ay siiyaan alqadaa'a xukumkiiba u dhiibaan qaadi bay ka dhigaan madax baa loo dhiibaa waxaa la marka maarata maxkamadaas mas-uuliyaddeeda aday ku saaranta qaadigii meeshaa tahay sidaas wy goormaa qaadi laga dhigay markuu diintiisii ku tuntay soo maa markaasuu shiikhu wuxuu yidhi markii qaadin laga dhigana fadubixa biayri sikiinin fadubixa marka waa la gowracay biayri sikiinin midila ayaa la gowracay nin baktiye wey waa baktiye wey xoola aan la gowracin oo iska dhinto soo bakti lama yidhaahdo marka bilaa sikiin midla-aan ayaa la gowracay isaga isgowracay w kaas waa tegay weyn marka waa bakti oo kaleo la mid yahay baa loo jeeda fa lahum calayhi mina mar hadday marka qaadi ka dhigeen waa hadalka imaam alaajuri baan weli wadnaa hadalkiisii weyaan markay madax qaadi ka dhigeen oo diintiisii oo ku tuntay oo dhigay fa lahum madaxdii iyo muluugtii waxaa u ahaatay calayhi ninkan qaadiga laga dhiga caalim suuga ah minatun cadiima yacni gallad weyn ayay u noqotay maxaa yeele abaalay u galeen abaal weyn bay ku yeesheen maadaama ay qaadi ka dhigeen asla intaa uu soo maray yani si uu meesha ku gaaro marba hadii la siiyey madaxdii galad bay ku leedahay buu leeyay wawajaba calayhi shukruhum markaa waxaa ku waajibayo wawajaba calayhi ninkii dushiisa caalim suugi waxaa ku waajibayo shukruhum inuu ayaga amaano uu ka shukriyo wanaaggii u sameeyeen inuu ka shukriyo baa ku waajibayo fa alzama nafsahu markaasuu naftiisii laasimiyaa dalika arintaas oo ah inay manno ku leeyihiin iyo maaragtay gallad weyn ku leeyihiin oo abaal u galeen inuu ku shukriyo mar walbaba u ammaano ayuu naftiisii maaragtay yani ku laasiminayaa weyaan muxuu ugu laasiminayaa lianlaa yaqdabahum madaxdii iyo muluugtii yani si ayan ugu caroonin calayhi asaga aysan ugu caroonin oo hadday u caroodaanna fayacsiluuhu ay ka qaadaan ay casiliyaan can ilqadaa'i ay ka cayriyaan xukumkii ay ka qaadaan in xukumkii laga qaado qaadinimadii in laga qaado hadday madaxdu u carooto waa laga cayrinaya si aan looga cayrinin oo qaadi oo usii noqdo madaxtinimadan usii haysto darteed buu caalimkan arrintaas u samaynaya marka waxaa imaamulaajiri wuxuu ka hadlayay ninka caalimu suu ayuu ka hadlayay waxa weeyaan yacni wuxuu raadiyaa si asaga kelimadiisa ay u socoto amarkiisa loo aqbalo inuu yacnii cilmina uu leeyahay qaadinimadii buu raadiyaa isagana ma gaaraya buu yidhi ilaa inuu diintiisi bixiyo mooye markuu diinkiisi bixiyo munkaraadka uu ka aamusana fadubixa bikayri sakiini oo waxyaalahay munkarka sameynayna ou tabriiriyo xataa oo yidhahdo waa wax wanaagsan taawiil u sameeyo waa qof maaragta la gowracay yacni midila-aan la gowracay weeyaan xadii imaam اbukhaari imaam muslim iyo abu daauud iyo tirmidi iyo ibn maajah ay warinayaan xadiiu abi hurayra ayaa wuxuu nebigu leeyahy alayh الsalaaةu wasalaam man waliya اlqadaaءa ama wuxuu yidhi riwaayada kale waxaa weeye man jucila qaadiyan qofka laga dhiga qaadi bayna الnaasi dadka dhexdooda laga dhigay faqad dubixa bigayri sakiini qofka qaadi laga dhigaba waxaa weeye qof mid aan la gowracay ayuu noqonaya wey marka waxaa khilaafsan dadka culamada rabbaaniyiinta way khilaafsan yihiin culammada rabbaaniyiinta ah hadday muluugta iyo boqorada ma aadaan ma raadiyaan hadday u tagaanna nasiixay ula tagaana munkarka way u sheegaan markay sheegayaanna kama aamusaane manaabirta kama radiyaan sida ay khawaarijta iyo dadka lamidka ah abnaa'u lkhawaarij ay sameeyaan manaabirta kama caayaan madaxdee si siray uga naseexayaan inta u tagaan ayay u naseexayaan xadiidkii nabigaana tusinaya calayhi salaatu wasalaam imaamu axmed fii musnadihi uu ku soo saaray wuxuu rasuulku yidhi man araada an yansaxa lidii sulطaanin falaa yubdihi calaaniya qofka nin madaxa inuu u naseexeeyo doonaya yuusan si calaaniya ah calan ah oo maarata muuqatahay yuusan ugu naseexaynin maxaa yeelay markaasuu yidhi walaakin ya'hudu biyadii gacantiisa ha qabto fayahluwa bihi ha la khaali noqdo markaas u sheego munkarkiisi wiiisa u sheego fain qabila minhu fadaaka haddou aqbala hadda sidii la rabay oo ninka u qaato haddousan qaadanin wailaa kaana qad adda ladii calayhi haddousan qaadanin waajibkii saarnaa wuu gutay marka caalimu suu culammada rabbaaniyiinta ahee ahlu sunnaha way khilaafsan yihiin weeyaan kama aamusaan munkarka siday caalimu suugan munkarkooda tabriirinay u khilaafsan bay dadka ahlu sunnahana u khilaafsan yihiin kuwa khawaarijta iyo waa qaabka ay ku dhaqmaanoo manaabirta kacayo oo meel walba ka sheego oo ceebtooda meel walba ku faafiyana way khilaafsan yihiin wey sunnadu waa sidaa in loo naseexeeyo munkarkana laga sajriyo si sirana loogu sheego baa la rabaa marka wuxuu leeyahay yani wasaarat lahum calayhi minatu cadiimaة wawajaba calayhi shukruhum waa caalimu suugii wey faltazama markaas faalzama nafsahu naftiisa wuxuu laasimiyey yani arintaas oo inuu ku shukriyo ah lianlaa yaqdabahum inaysan u caroonin calayhi asaga aysan u caroonin oo kolkaa fayacziluuhu ay ka qaadaan ay casli ku sameeyaan can ilqadaa'i xukumka ay ka qaadaan ninka qaadigaas maaragtay ee caalimu suugay sheekh imaamu اlaajiri wuxuu yidhi walam yaltafid ilaa ghadabi mawlaahu walam yaltafid qofkaa ma uunan fiirinin milicsanin ilaa ghadabi mawlaah mawlihiisi allah ah caradiisi ma uunan fiirinin waxa uu raadinayo yacni caradii ilaahay uu caroonayey ba wuxuu ku raadiyaa ridihii bani aadamka madaxda ay kaa raalli noqdaan buu ku raadinaya waa caalim suu waxa uu sameeyo caalimka xunka uu sameeyo waa hadalkii aan soo marnay ibnu mascuud oo aan darsigeenni hore ku soo marnay yaqiinta markuu ka warramayay alyaqiinu anlaa turdiya annaasa bisakhat illah yaqiintu waxaa waye ku raalli gelinin dadka caro ilaahay ilahay wuxuu kaaga caroonaya inaad qof ku raaligelin marka sheikhu wuxuu yidhi walam yaltafit ninka waxaa sameeyey caalimka xunka ihi ma uunan milicsanoo ma uusan eegin ilaa qadabi mawlaah waxaan uu samaynay inuu rabbi ka caroonayo caradii alle ma uusan fiirinin wey markaasuu faqtaaca amwaala alyataama wuxuu goostay oo qaatay markuu qaadin noqdo amwaal alyataama agoonta xoolahooda isagaa la wareegayo wlaraamila alaraamil waa jamcu armala armalana waxaa la yidhaahdaa allatii maata zawjuha haweenta ninkeedu ou dhinto ayaa armalo la yidhaahdaa haweentii maarata agoonta haysatay xoolaheediibuu qaadanaya walfuqaraa'i fuqarada xoolahoodiibuu qaadani oo baytulmaalka ay ku lahaayeen iyo waxay lahaayeen walmasaakiin masaakiintii waxay xaq u lahaayeen buu la wareegi wa amwaala alwaqfi waqafkii ou la yaqiinayo loo dhiibo lagu aaminay ayuu xoolahaasu qaadanaya wlmujaahidiina wa amwaal mujaahidiin dadka mujaahidiin fii sabiil xoolihii loogu talagalay ayuu qaadanaya baytulmaalkii yilay wa ahli sharafi bilxaramayni dadkii ahlsharafka ahaayee xarameynka joogay yani midha dad waxaan u malaynayaa meeshaa jooga oo cilmiga dalbaya oo wax la siiyo baytulmaalka wax looga qariray xoolahooda buu qaadanaya wa amwaalan xoolana wuu goosanayaa oo wuu qaadani yacuudu nafcuhaa yani waxtarkeedu oo u soo noqonayay calaa jamiici اlmuslimiina muslimiinta dhammaanteed xoola ay nafcigooda usoo noqon lahaa waxaasoo dhan buu jeebka ku ridanaya ila waa caalim suu ilaahay kama baqaye xoola unbuu meesha u yimid weeyaan markuu siduu xoolaha ku helo marka xoolaha markuu qaato si aan loo ogaanin wuxuu leeyahay fa arda alkaatiba ninkii kaatibka ahaaye sekretariga u ahaa madaxda ayuu raalli gelinaya o ninkii madaxda bawaabka u ahaaye xaajibka ahaaye ilaalada iridda taagnaa ayuu iska laaluushayaa weyaan walkhaadima kii shaqaynaya khaadimka ahaaye madaxda u shaqaynaya buu raalli gelinayaa oo wax siinayaa weya markaasuu faakala alxaraama xaaraan buu quutay isagii wa acama alxaraama kuwan uu laaluushka siiyena xaaraan buu quudiye oo siiye weyaan wa kaura daaci calayhi laakiin maxaa marka ku batay wa kaura waxaa batay addaaci alayhi dadka habaarayo ayaa aad u tira batay lanna dadka masaakiinta aytaamtii araamishii fuqaradii masaakiintii amwaashoodii oo dhan iyo wixii muslimiinta nafcigu noqon lahaa ayuu qaatay markuu meesha mansabka qaadi oo noqday muslimka oo dhan baa habaaraya marka addaaci calayhiga waa habaarid weeye kuwaas habaarkoodiibaa ku tiro badanaya ilaahayna waa u aqbalaya weyaan markaasuu wuxuu yidhi sheekha falweylu liman wraahu cilmuhu hadihi alaqlaaq falweylu halaag wuxuu u sugnaaday oo halaagsamay adduun iyo aakharaba liman qofbuu u sugnaaday wraahu ou dhaxashiiyey cilmuhu cilmigiisu ou dhaxashiiyey haadihi alakhlaaqa dhaqankan xunka ah, qofku cilmigiisi dhaxashiiyey kaas ayaa halaag u sugnaaday adduun aakharaba weya waa qofka aan cilmigiisi ku dhaqmin weya wa haada alcilmu cilmigan oon lagu camal falin huwa aladii istacaada minhu nabiyu sala allahu alayh waali wasalam huwa cilmigaasi alladii kii way istacaada minhu uu ka magan galay annabiyu sala allahu calayh wali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam cilmiga uu ka magangeli jiray weeyaan wa amara uuna faray nabiguna ou amray calayhi salaatu wasalaam an yustacaada minhu in laga magan galo cilmigaas oo aanan qofka saaxibkiisa waxba u taraynin inaanba ilaahayba siinin in laga magan galo weeya aan lagu camalfalaynin inuusa ilaahay ku siinin in laga magan galo allana nabiga amray calayhi salaatu wasalaam maxaa xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa shiikhu xadiidka ibni maajah oo wariyey wakadalika imaamu lbayhaqi fii shucab aliimaan oo ku wariyey oo nebigu lahaa salu llaha cilman watacawaduu min cilmin laa yanfac ilaahay cilmi weydiista kana magangala inuusa ilaahay cilmi aan idin anficin yacni cilmi aan idin waxba idin tarayn idin anfacaynin inuu idin siiyana ilaahay ka magangala cilmi aanan maarata wax idin taraynin ka magangala ilaahay buu yidhi wa haada alcaalimu caalimkan aan hadda ka soo hadalnay oo caalim suu ah caalimka xunka ahe aanan kitaabkiisa yani cilmigiisa ku dhaqmin alladii kii weeye qaala fiihi اnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu yidhi muxuu yidhi ina ashadda اnnaasi cadaaban yowma alqiyaama caalimu lam yanfachu اllahu bicilmihi ina ashadda annaasi midka ugu darnaashaha badan cadaaban xagga cadaabka qofka ugu darnaashahada badan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qofka ugu cadaabka kulul waxaa weeye caalimu nin qof nin caalima ama qof caalima oo lam yanfachu allahu alla uusan ku anficin bicilmihi cilmigiisa uusan ku anficin wey xadiidkaas yani albayhaqi fii shucab aliimaan uu ku soo saaraa xadiidkana waxaa la yidhaahdaa waa xadiid mawduuca weeyaan yani ma ahan xadiid sugan wey wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam mid yidhaahdo allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wamin qalbin laa yakhshac wamin nafsin laa tashbac wamin dawa wamin ducaa'in laa yusmac xadiidkan waa imaam muslim fii saxiixihi ayuu ku warinaya xadiidu zayd bn arqam ayaa la yidhahda xadiid saxiixa weeyaan nebiga ducadiisa waxaa ka mid aha ku ducaysan jiray allaahuma yaa allaahuma allahayow inii acuudu bika adigaan ku magan gelaya maxaan kaa magangeli min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba tarin baan ilahay kaa magangelay cilmi aanay anfacaynin adduunkayga aakhiradii aanay anfacaynin ayaan kaa magangelay inaa ishaysiin wa min qalbin qalbina waan kaa magangelaya qalbigoo laa yaksha aan marna khushuucayninoo ilaahay naxariistiisa iyo khashyadiisa aysan qalbigiisa aysan marna ku dhacaynin aan khushuucayninna ilah waa kaa magangalay qalbi qallalan inaan yeeshana ilaahay waa kaa magangalay wamin nafsin nafna waan kaa magan galay naftoo laa tashbac aanan dhargaynino weligeed iska baahan yani ayadanoo kaa magan galay wamin ducaain ducana waan kaa maga waan kaa magan galay allahayo ducadaasoo laa yusmacu aan la ajiibaynin duca aan la aqbalaynin oo se all aadan ajiibayninna waa kaa magan galay wey marka yacni maaragtay e, dhowrkan arimood ayuu nebigu ilaahay ka magangeli jiray subxaanahu wa tacaala cilmi aan waxba tarin waa caalimu suuga hadda aan ka hadlayna qalbi aan khushuuc lahayn oo qalalan oo wax khayroo gelaya aynan jirin yacni maaragtay naf aanan weligeed baahan oonan dhargaynin duco aan la aqbalaynin waxaasoo dhan ilaahay buu kaga magan galay subxaana wa tacaala wey wa kaana calayhi salaatu wasalaam yacni nebigu wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo allaahuma inii as'aluka cilman naafican allaahuma yaa allaahuma allah inii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa cilman naafican cilmi waxtaraan ku weydiisanaya sidii kii hore cagsigiisii weeyaan wacuudu bika ilaahayba waan kaa magan gelayaa min cilmin cilmi oo laa yanfacu aan waxba taraynin xadiidkaas imaamu nasaa-i fii saxiixuu ku warinaya can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu jaabir markii ou maqlay ducada nebiga uu ku ducaystay allahuma innii asaluka cilman naafica waacuudu bika min cilmin laa yanfac markuu ducadaas maqlay fa asraca wuxuu leeyahay jaabir bni cabdillahi wuxuu leeyahay fa asractu ilaa ahlii faqultu inii samictu rasuula اllahi sal alيه wasalam yadcuu bihaulaai اlkalimaati fadcuu bihina waxaan u degdegay buu yidhi ahalkayga reerkaygii baan aaday markaan ducadaa maqlay markaasaa waxaan ku ihi rasuulka ilaahay baan maqlay asagoo ku ducaysanayo kalimaadkaane ku ducaystaan ku ihi buu yidhi weyaan hada wbilahi towfiiq sal اllah wslm calى nabiyina mxamed